bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd abwaabtii salaat aljamaca ayaan kusoo dhajirnay waxaan soo xoojinay salaada jamaacadu inay tahay farad ama waajib cala alacyaan xadiistan soo marnayna waxaan ka faa'idaysanay salaadu inay asaxayso qaarna waxay faa-iideeyeen ha asaxdee inuu ruuxii dambaabayo waajib uu ka tegey waxaa kaloon ka faaiideysanay axaadiistii qaar ka mid a ah. salaada jamaacada in cudurdaar looga tegi karo acdaar fara badan baana ku soo aroortay axaadiista nebiga sal lla alay wasalam oo ay ka mid tahay acdaar caam ah iyo mid khaasa ah. acdaarta caamkaa ah, masalan xilliga qabowgu jiro daran ama roobkuba da-ayo dadku cudurdaar bay u haystaan inay markaa guryahooda ku tukadaan bal nebigu sal lay slam waa kii amray muadinka inuu yidhaahdo asalaatu fi rixaal ama salluu fii rixaalikum marka waa acdaar caama wey acdaar khaasana waa jiri kartaayoo ruuxa jiran iyo dadka maalan basasha iyo toonta cunay ee afkooda ay ka soo shiiraysa iyo eh, inay masaajidka yimaadaan maaha waxaa la mid a dadka sigaarka caba balkaba sii daranba kuwa sigaarka caba iyagana ee sigaarku ka soo urahay masaajidda inay yimaadaan waa khalad ilaa urkaasi ka soo bo-o leanna toonta urkeeda iyo basasha iyo sigaarka urkiisa sigaarka urkiisaa ka daran marka nebigu wuxu uhi sal lay slam yayna masaajidda imaanin cudurdaar bay haystaan meelaha isaga tukadeen ayib marka haddii cudurdaar la helo oo cadaar la helo cudurdaar bay leeyihin macnaheeda lagama wado fasax weeyaanoo dembi ka soo gaari maayo meelaha isaga tukadeen lagama wado taas ee waxaa laga wadaa intay dadka dhibi lahaayeen oo urkaasi dadka ku dhibi lahaayeen meelaha ha ku tukadeen laba dhibaatoyayna keeni wey macna dhibkan dadka dhibidiisa ka weyn wixii ilaahay tabaaraka watacala uu marinayay sidii loola xisaabtamay meesheeda wey laakiin dadka yayna dhibin wey man sidaasaa laga wadaa toonta iyo basasha iyo waxalla wixii soo urayoo dhan ayaa babkaas xataa culimmadu waxay ka hadlaan dadka abuur ahaan afkooda iyo ama xubnahooda qaar ka mida iyo yani shiirkaasi la geliyey dad waxaa jira noocaas qaar baa waxay yidhahdaan xataa qoladaasi cudurdaar bay u haystaan inay jamacada ka tagaan qaarna waxay leeyihiin wax uu ruuxu kasban karaa laga hadlayo wax aan kasabba ahaynoo khilqiyo abuur ah taasi ha laysaga qaarkoodna leeyihi marka midaad tidhaahdaba adiga waxa wey cadaartay ka mid tahay wacan jaabir bni cabdilaahi radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi sallaa wuu tukaday wuu tujiyey mucaadun mucaad ibnu jabal baa wuxuu tujiyey biasxaabihi saaxiibadii asxaabtiisu waa raggii dadkii la noolaa wey biasxaabii asxaabtiisa wuxuu tujiyey alcishaa cishihii buu tujiyo xaafadii uu ku noolaa masaajidkii ku yaalay buu cishaha tujiyey faawala markaasuu dheereeyey calayhim korkooduu ku dheereeyey salaadii buu ku dheereeyey faqaala nabiyu nebigaa wuxuu ku yihi sal lay wasalam aturiidu ma waxaad doonaysaa an takuuna inaad ahaato yaa mucaadu mucaadow fattaanan mid fitnayn badan mid dadka diinta ka fitneeya oo masaajidda iyo salaadaha ka erya inaad noqoto miyaad doonaysaabuu foge macnaa dadka haddaad salaadda ku dheerayso waa cararayaan markaana adaa sabab u noqdayoo dadka masaajidda ka eryo wa ee idaa amamta haddaad tujinayso annaasa dadkood imaam u tahay haddaad imaam u tahay oo dadka tujinayso faqra' waxaad akhridaday ku tujisaa bishamsi wa duxaaha suuraddaas wsbix isma rabbika alaclى waqra' bismi rabbika aladii khalaq wاlleyli ida yaksha suuradahaas ahri bui muttafaqu calayh wallafdu lafdiguna limuslim buu u salaada laga hadlayo waa salaaddii cisha suuradahaas gaagaaban ee qisaarun mufasalka ah yani subca hoose suuradihiisa gaagaaban uu nebigu sal lay slam yidhi dadka ku tujiyey buhari muslim waa soo saaray wallafdu lafdiguna limuslim buu u xadiidku wuxuu ahaa sida turuqdiisa qaar ka mid ah ay sii faahfaahinayaan mucaad nin baa kusoo daba tukaday markuu dadkii salaaddii geliyey oo salaaddii ku dheeraaday ayaa nin dadkii ku daba xidhnaa ka mid a ah, intuu u dulqaadan waayo mala hawl baa ka fakanaysa iyo intuu salaaddii ka baxay buu isaga tegey salaaddii intuu dhammaystay oo ka goostay mucaad salaadiisiina dhammaystay buu aayar dantiisii iska aaday hadhow baad waxaa la yidhi mucaad loo sheegay mucaad markaasuu yidhi waa munaafiq ninkii baa la yidhi warniyo munaafiq baa tahay baa lagu yidhi nebigu usoo dhacwooday wuxuu rasuul ilaahay nin mucaad la yidhahdo haddaana laga qabanay oo masaajidda la joogi maayo ah, mucaadana laga qabtay ninkani salaaddii buu nagu dheereeyey annagana danaa naga fakanahayey hadhow markaanu iska tukanay oon ka dhaqaaqanayna munaafiq baa tahay buui mucaadna wuxuu rasuul ilahi ninkan salaaddii waa iga gosta haddii rasuulka loo yimid oo dacwadii loo keenay rasuulku sal lay waslam mucaad buu markaa canaantay oo uu ku yidhi afataanun anta ya mucaad mucaadow ma fitnoolaad maxaa dadka diinta uga fidninaysaa buu ku yidhi markaasuu ku yidhi dadka markaad tutinayso suuradaha hoos ku akhri oo dadka salaada u fududee mid dalle baa ku jira mid jiran baa ku jira mid odayoo da'ha ku jira mid jilicsan baa ku jira kaas tabarta daran salaadaada ku sale dadka nashaadkale ha ku salayn taasi waxay kutusaysaa marka hadyigii nebigu inuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadka a'immadii inay salaadaha fududeeyaan oo ay dadka aynan salaada ku dheeraynin waana inoo imaan doonaa xadiis kaleo isaguna macnaha tilmaamaya oo xadiiska inoo soo socda kaka dambeeya isaguna isla macnahaasu sheegiyo nebigu salaadaha inuu gaabin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagoo dhammaystiray markuu imaamya an caaishata radi allahu canha caaisha waxaa laga warinaya radi allahu canha fii qisati salaati rasuuliillah nebiga salaadiisa qisadeedii qisadii ku saabsan binnaasi dadka uu tujinayey fii qisati salaati rasuuliillah nebiga tujintiisii qisadeedii binnaasi dadka uu tujinayey walxaal huwa nebigu mariidun mid jiran u yahay markuu jiranaa xaaladuu jirnaa salaadii uu dadka tujiyey qisadii ku saabsanay salaadii uu dadka tujiyey qisadii ku saabsanayd ayay caaisha warisay qisada marka uu soo gaabiyey qaalad marka waxay tidhi caaisha fa jaaa wuu yimid nebigu sal alay wasalam xataa jalasa ilaa uu fadhiistay can yasaari abi bakrin abubakar dhankiisa bidixda ah abubakar dhanka bidixda bidix ilaa uu nabigu fadhiistay fa kaana wuxuu ahaa nebigu sal lay wasalam yusallii mid tujinaya binnaasi dadkuu tujinayay jaalisan isagoo fadhiya wa abuubakrin bakrin qaa'iman isagoo taagan buu isaguna yuu tukanahay yaqtadii xaal ay ku dayanayaan yaqtadii xaal uu ku dayanayo abu bakrin abu bakar bisalaati nebiy nebiga salaadiisuu ku dayanaya nebiga salaadiisuu raacaya isagu wayaqtadii way raacayaanoo way ku dayanayaan annaasu dadkiina bisalaati abi bakrin abubakar salaadiisay dadkuna ku raacayaanoo fiirsanayaanoo ku dayanayaan muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa soo saaray ayb qisadani waa qisadii taqriiban laba goorba way dhacday mar waa tii aan soo marnayo xadiidkii jaabir iyo saxaabo badan ay warinayeenoo nebigu markuu lugta ka murkacday ee saxaabadu ku soo daba xidheen diidkaynu soo marnay soo sheegnay ee uu jaabir lahaa nebigu waa xanuunsaday markaasaan gadaashiisa ku tukanay isagoo fadhiya abuubakarna uu nebiga maqashiinayo oo abuu bakrin yusmicu annaasa takbiirah abubakarna nebiga allahu akbartiisuu maqashiinaya dadka markaasuu nebiguna soo milacsaday markaasuu arkay annagoo taagtaagan markaasuu na amray inaanu fadhiisanno markaasaanu fadhiisannay oonu la tukannay isagoo fadhiya wuxuunana yidhi in kuntum aanifan latafcaluu ficla farisa waruum faris iyo ruum waxay samayn jireen oo kalaad sigteen inaad samaysaan madaxdooday isu taagaan iyagoo madaxdu fadhfadhiya taas waa xadiidkeennu soo marnay xadiidu caaisha radi allahu canha wuxuu waxa weeye marka wuxuu ku tusayaa marka labaadna waxay ahayd xanuunka nebigu uu ku geeriyoon doono sal alay wasalam salaaddii wakhtigeedii markii la gaadhay buu u soo bixi kari waayey dhowr goor buu isku dayey waa istaagi kari waayey markaasuu amar bixiyoo yidhi abubakar dadka ha tujiyo abubakar markuu salaadii galay ayuu marka nebigu waxoogaa fudayda dareemay markaasuu soo baxay nabigu sal lay aslam waxoogaa fudayd ah ayuu markaa dareemay wuu soo baxay abuubakar abubakaruu taaganoo dadkii tujinaya markaasuu abuubakar dhankan bidixda ka fadhiistay sida daahirkee marka ka muuqata nebigaa imaam ah abubakarna waa muballiq oo dadku gaadhsiinayaa nebiga takbiirtiisa dadkiina way taagan yihiinoo salaadii bay ii tukanayaan imaamkoodiiyo rasuulkaana waa fadhiya salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkaasi marka taqriiban iyo waxaa iska hor imaanaya ee daahirkoodu aad mooddaa inay sahardinayaan xadiidkii aynu soo marnay ama axaadiistaan soo marnayo nebigu uu amray haddii imaamkiinu fadhi ku tukanayo fadhi ku tukada soo maha ayib labada xadiis baad mooddaa daahirkoodu markaynu iska hor imaanaya culimada marka xalay baan soo sheegnaan u malaynaya qaarba meel bay mareen jumhuurtoodiiyo say u badan yihiin waxay rajaxeen qisada dambe ee nebiga xanuunku ku geeriyoon doono dhacday oo ah imaamkaagoo fadhiya inaad adigu taagni ku tukani oodan la fadhiisanayn xadiidkaasayna ka dhigeen inuu nasakhay xadiidkii ahaa imaamkiinu hadduu fadhiisto la fadhiisto waana sidaa ay marayaan imaamu shaafici maalik abu xaniifa iyo jumhuurta ay marayaan ayb ra'yi kalena wuxuu leeyahay waa ra'yiga imaam axmed caleyh raxmatullahi uu marayo isxaaq ibnu rahwiya baa sidoo kale maraya ibnu mundir oo min asxaabi shaafici ka midana wuu doortay ra'yigaasi wuxuu leeyahay labada xadiid kan dambe ee qisada cudurku ku geeriyoon doono qisadeeda ku saabsan xadiidkaasi waxay leeyihin waa xadiid mukhtalafun fiihi ah ikhtilaafku wuxuu ka jiraa waxaa aada loogu muransan yahay ma nebiga imaam ahaa mise abubakr baa imaam ahaa riwaayaadku aad bay isugu khilaafsan yahay ibnu mundir marka wuxuu leeyahay xadiid sidiisaba laysku khilaafsan yahayoo khilaaf ka jiro oo alfaaddiisa iyo riwaayaadkiisu iskhilaafsan yihiin inta la qaato xadiid aan khilaaf ku jirinoo qaatica lagama tago xadiidkaa imaamkiinu hadduu fadhi ku tukanayo la fadhiista layskuma khilaafin buu le waa qaatic waa go-an yahay laakiin xadiidkan qisadii qisadan dambe ee xanuunka ku geeriyoon doono ku saabsanee abuubakar ma abuubakar baa imaam ahaa ma nebigaa imaam ahaa abuubakar dhakeebuu ka fadhiistay wuxuu leeyahay aad baa laisugu kala haddii la yidhaahdo se waaba sugan yihiin labada xadiid buui labaduba way sugan yihiin hadday noqoto wax naskiya ma jiruu le ibnu mundir waa wax naskiya meesha ma yaalee waxaa la odhanayaa labada xadiid midba xaalad buu ku saabsan yahay xadiidka imaamkiinu hadduu fadhiyo fadhiistana waa markuu imaamkaagu salaada fadhi ku bilaabo waa la fadhiisan taagnaan mayse waidaa sallaa qaacidan salluu qucuudan baa markaa ku haysan meel laga marmale bui amaa tan dambe waxay ku saabsan tahay hi imaamkaagii salaada ku geliyey waxba xaalad baa ku timid imaam kalaa dib ka yimid imaamkii dib ka yimidna fadhi buu ku tukanahaya xaaladaasoo kale la fadhiisan maysida taagnidaadii baad ku wadanaysaa maxaa yeelay dadka yaa salaada geliyey abubakar baa geliyey sooma abubakar taagni buu ku geliyey nebigoo xanuunsanayaa dib ka yimi sooma imaamnimadii abubakar waa lagala wareegey sooma imaamkaagii hore salaada ku geliyey weli waa taagan yahay walow markan imaamnimadii haba lagala wareegay imaamkan fadhiyana dib buu salaada ka soo galay xaaladaasoo kale hadday timaado imaamkaagu salaada dib ka soo galo fadhina markaa uu ku tukanayo taagnidaadii aad salaada ku biloobatay ku wado kuna dhammaystiro lana fadhiisan fadhiisanmaysid imaamkaaga waxaana saa lagu xambaarayaa buu leeyahay xadiidka ku saabsan xanuunkuu nebigu ku geeriyooday qisadiisa xadiidka ku saabsan saasaa lagu xambaari bu xadiidkan alla fadhiistana waa markii fadhi uu ku bilaabo imaamkaagu halkaasuu ku kala wajahaya wuxuuna ka soo guurinaya alimaamu axmed calayhi raxmatullah waana sida aad moodo labada xadiis inay isku waafaqi karaan mid walba in xaalad khaasa lagu xambaaro labadabana lagu wada camalfalo aan la dhihin midbaa mid nasakhay lianna mas'alatu naskiga waxaa la aadaa markii la jamcin kari waayo nusuusta haddana waa la jamcin karaya kanna xaalad baa lagu xambaari karaa kanna xaalad baa lagu xambaari karaa waa sida ibnu mundir calayhi raxmatullah kitaabkiisa awsadka uu ah, aad ugu faahfaahinaya wey macnaa kitaabkaas waa kitaab aad qayim u ah aahaarta markuu keenayo ama aqwaasha ahlucilmiga intooda badan bisanadiha buu ku keenaya markaasuu haddana niqaashaya haddana fi lhaalibi wuu rajaxaya ikhtiyaarkiisuu maraya markaas man aad buu u qiimo badan yahy marka masaladu sidaa ibnu mundir uu maray axmed iyo isxaaqna uu ka guurinayo ayay u xoog badan tahay saasay macna ayb asxaabu rasuuli illahina sal lay wasalam qaar baa ku camal falayo nabiga geeridiisa kadib markuu geeriyooday kadib jaabir ibnu cabdilaah iyo abu hurayra iyo usayd ibnu xudayr ilaa dhowr saxaabi baa laga hayaa bacda mowti rasuuli illahi sal lay wasalam inay ku camalfaleen xadiidka ah waidaa sallaa qaacidan fa salluu qucuuda marka saxaabadiina waa ku camalfaleen a'imadii salafka qaar baa ku camalfalay labada xadiid marka midba in macnihiisa khaaskaa lagu xambaaro oon midna laga tegin midna la qaadanin saasay ku macaan tahay waana madhabka ay qabaan usuuliyiinta jumhuurtoodu labada nas haddii la wada qaadan karo in laysla qaatan oon mid laga tegin wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay wasalam qaala wuxuu yidhi idaa goortii ama idaa goortii ama uu tujiyo axadukum midkiin annaasa dadka uu tujinayo dadka salaadda markuu tujinayo falyukhaif ha fududeeyo salaadda ha fududeeyo maxaa yeelay faina fiihim dadka dhexdooda waxaa ku jira asagiira mid yar sahiira mid da'yaro qiraa'ada dheer baa aanu adkaysan karin iskama lulmaysan ba hadduu rabo walkabiira mid weynoo da' ah. duq ama rag ama dumar ahaado cajuuz ah oo aanba taagnidan dheerba xamili karinna waa ku jira wadaciifa mid tabar daranna waa ku jira xanuun baa haya ma sidiisuba u tabar daran yahay ku dabar daranna dadka waa ku jira wadalxaajati mid dan u saaxiibana oo dan lehna waa ku jira midani ka fakanayso oo salaadii markaas ku dheeraysa hawla dhaafahaya ma geelii baa ka didahaya ma arigii baa dawaca ka gelaysaa ma dukaankiibaa laga boobahaya ma xaajaa ka fakanaysa dadku xaajooyin badan bay leeyihi kuwa xaajalana waa ku jiraan dad faidaa goortii sallaa uu tukanayo waxdahu keligii markuu tukanayo ood keligaa tahay falyusalli ha tukado kayfa yashaau siduu doono markaa ha tukado haddaad doonto markaa suurat iyo nisaa iyo aal cimraan dabada isugu qabo haddaad keligaa tahay nina kuma kontrolay wado ah. laakiin haddaad dad tujinayso salaada khafiif iyo fududee xadiikaasaasuu leey ayb asal weeye muttafaqun caleyh buhaari muslim baa soo saaray axaadiista macnaha kusoo aroortayna aad bay u fara badan tahay salaada salaadda la khafiifiya marka la leeyahayna macnaheedu waxa weeye iyadoo la dhammaystirayo oo rukuucdeedii iyo sujuuddeedii arkaanteedii waajibaadkeeda aan la dhimaynin baa haddana la fududaynaya khaasatan dhanka qiraa'ada iyo qiyaamka ayaa laga soo fududaynaya cabdullahi mascuud radi allahu canhu ayaa wuxuu warinaya sidoo kale rasuulka wuxuu ka warinaya sal lay aslam wuxuu leeyahay nin baa nebiga u yimi sal lay slm markaasaa wuxuu yidhi inii la ata'aharu can salaati subxi min ajli fulaan nebi allow aniga salaada subax ma tage waaban kadib dhacaaba meeshaydan isaga tukadaa waxaan u yeelhayaen hebel dartii wey oo maxaa dhacay hebel maxaa kaa gala mima yuiilu bina dheeraynta uu salaada nagu dheeraynaya darteed baana masaajidka u tegin bu ninkaas baa masaajidka naga eryahay wuxuu yidhi famaa ra'aytu nabiya sal lay aslam hadiba fii mawcidatin ashadda mima hadiba yowmaidin weligay nebi maxamed oo khudbo akhrinaya oo cadhaduu maalintaa cadhooday mid la cadhooday weligay ma aragna hadalka markii nabigu loo sheegay khud buu isu taagay aadna wuu u xanaaqay nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh markaasaa wuxuu yidhi yaa ayuha annaas ina minkum munafiriin wardadow waxaa idinka mid ah dad munafiriinoo dadka eryahay dadkii masaajidda loogu yeedhahayay xayi cala asalaa xayi cala alfalaax lalahaa kuwo masaajidda u taaganoo masaajidda ka didinhayo ka eryahayaa idinku jira oo dadkiiba meesha u taagan faayukum ama annaasa midkiinii dadka imaam u noqda falyuujiz salaada ha khafiifiyo faina min waraa'ihi gadaashiisa waxaa ku tukanaya alkabiira wadaciifa wadalxaaji mid weyn mid tabardaran mid dan leh saas way macnaha marka in salaada la khafiifiyo a'immadu khafiifiyaan taa wey waxa laga hadlay xadiidka anas bn maalik radi allahu canhu baa sidoo kale kutusaya bukhaari soo saaray nebigu sal ly waslam kaana yuujizu asalaata wayukmiluh salaada waana khafiifin jiray waana dhammaystiri jiray dad baa waxay u qaadanayaan dhanka kale iyaguna mariyo wixii oo dhanba waxayba ka dhighayaanba wax uun aan salaad ahayn qulubqalaca oo salaadnimadii intay ka saaraan waa la khafiifinayaa baa lagu leeyay taas ma kaana yuujiz wa yukmil ah, waa khafiifin jiray laakiin salaadda waa dhammaystiri jiray nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh labadaasaa la rabaa inay kulmaan ayib marmarka qaarkood nebigu salaadda intuu galo sal lla alay waslam ayaa salaada dhexdeeda isagoo re waxoogaa yaro dheeree salaada islo sidaa ku galay baa xaaladay imaanaysaa markaasuu khafiifinaya oo maala waxaa ka mid ah xadidka abu qataada uu warinayo bukhaari baa soo saaray wuxuu yidhi nebigu sal lay slam inii la aquumu fi salaati uriidu an utawila fiiha salaadaan gelayaa buu nebigu sal lay aslam salaada ayaan isu taagayaa aniga oo raba inaan salaada dheereeyo fa asmacu bukaaa asabiyi ilmo yar baan marka oohintiisa maqlaya ila dumar baa meesha ku tukanaya oo nabiga gadaashiisa ku tukan jiray salawatu rabbi waslamu caleyh salaaddii aan ku tala gashanaa inaan dheereeyo ayaan gadaal waxaan ka maqlayaa ilmo yaroo ooyahaya atajawazu fii salaatii karaahiyata an ashuqa cala ummihi markaasaan salaada khafiifinayaan soo khafiifinaya laanna hooyadii salaaday ku xidhan tahay ilmihiina waa ooyaya dhib iyo mashaqay gelaysaa hooyadaas bashaadaasu marka nebigu uga turaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaasuu salaadaas ka khafiifin jira marka yani saasaa la doonaya inay aimadu noqdaan macnaheeduna ma aha salaada kulligeed in laga wada dhigo wada qulhuwaliyo walcasri ina alinsaana lagu wada akriyo macnuhu maa isagoo nebigu saa u khafiifinaya buu haddana man marka qaarkood salaada subaxoo kale wuxuu akrin jiray yaqra'u sitiina ila almia samayna soo mare saas yaqra'u sitiina ila almia lanna salaada khaasatan salaada subax waxay culimmadu yidhaahdaan laba ragcadood weeye laakiin waxay ku dhammaystiran tahay qiraa'ada dheer so alla qur-aan kuma dhin waqur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuudan salaaddii o dhan qur-aan baa lagu magacaabay ma waxay leeyihin culimmadu lituuli qiraa'atiha saasaa dabeicadda ah in qiraa'adeeda la dheereeyo ma marka qaarkoodna waa dhici jirta inuu nebigu gaabiyo salawatu rabbi wasalaamu caleyh adiga almuhim waxa weye salaada jamaacada aimadu ah, inay khafiifiyaan ayaa hadyigii nabiga sal lay aslam si aan dadka loo dhibin an camr bni salmata radi allahu can camr bnu salm ma camr bnu salm w salm laamta way hoos dhiganta wa can camr bni salima radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala abii aabbahay baa wuxuu yidhi ji'tukum waan idiin imid min cindi nebiyi nebiga agtiisaan idinka imid xaqan min cindi nebiyi nebiga agtiisaan idinka imid xaqan xaal uu yahay nebigaas mid xaqa ama majii'an imaansho oo xaqan dhab ah, ah yani min cindi nebiy nebigaana waa laga xaalayn karaa oo mastar haba ahaadee laakiin waa la xaalayn karaa nebigaasoo xaq ah ama waxaa la dhihi karaa majii'an xaqan imaansho xaq ah baan xagga nebiga idinka imid faqaala markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal lay wasalam idaa xadarat salaatu salaadu markay soo xaadirto wakhtigeedu yimaado falyuadin ha aadaamo axadukum midkiin ha aadaamo walyaumakum hana idin imaam noqdo akarukum oo haydin tujiyo akarukum ka idinku badan qur'aanan xagga qur'aanka ka idinku badiyo qur'aanka idinku qur'aan badanna imaam ha idin noqdo qaala wuxuu yidhi camru bnu salima fa nadaruu way fiiriyeen waa la isfiiriyey oo waa la isbaarbaaay war inoogu qur'aan badan aabihii markuu nebiga ka yimid oo ka keenay ruuxa idinku quraan badan salaada haydin tujiyaan nebiga ka wadaa markuu yidhi yaa laysweydiiyo waa laiswarsaday waxa layi war yaa inoogu qur badan qur-aanka yaa inoogu yaqaan fa nadaruu way fiiriyeen falam yakun ma ahaanin buu yidhi axadun ruuxna akaru mid badan minii aniga xaggayga qur'aanan qur-aanka ruux qur-aanka iga badiyay waaye waa ree madiine ogow ree madiine wiil yar bu ah faqadamuunii markaasay i hormariyeen inay ku jiro yidhahda walxaal ana aniguna ibnu sittin lix jir aan aw sabci siniina ama aan toddoba jir ah rawahu lbukhaariy baa wariyey wa abu daawuuda wannasaa'iyu wiilku wiil yaro fahmo badan buu ah qisadiisuna waxay ahayd markuu xoolaha la joogo ama magaalada duleedkeeda joogo dadka magaalada ka tagahaye ee ama meelaha ka imaanahaye ee jidka maraya buu qur-aanka ka bowsan jiray ciyaalka baadiyu mogta iyo tuulooyinku waa ka fahmi badanya ciyaalka magaalada hadda magaalooyinka cawaasimta soma caruurtii in qur-aankii la xifdisiin laya soma maanta dhan madaxaa laga tumi rafaad macalinkii waa lagu dadaali suurad markaad xifdisiiso waaba halmaamayba tii kale markaad u bilaabayso waaba eber baynamaa ciyaalka baadiyaha iyo tuulooyinku laba sanay qur-aanka dhanba intay ku bilaabaan bay ku dhammaynayan soma waxoogaa way fahmo furan yihiin mashaakishan magaalada ee dadka waaweyn haysataa caruurtana dhinac ka haysa marka qur-aankii uu bowsaday buu marka wuxuu noqday magaalada ninka ugu qur-aan badan isagoo wiil yaroo lix jir ama toddoba jira ah. haddii laisweydiiye waryaa qur-aanka inoogu badiyeen isaguno ina tujibay noqda war waa yar yahay iyo ma soconayso laanna xadiiska nebigaa yaallo rasuulku muxuu ka keenay ninkaa saxaabigii wuxuu ka keenay waliya ummakum akarukum qur'aana da lama sheegina maarka da lama sheegin ha yaraado ha weynaado ha madoobaado ha caddaado addoon ha noqdo muxuu ahaaye wix alle wuxuu dooni ha noqdo marba hadduu qur-aanka idinku badiyo imaam ha idiin noqdo warkaasaa nebiga ka wadaa bu wiil baa sifadii laga helay yar oo lix jir ama toddoba jira ah. isagii baa laidinag tuji weliba ah, qisuu leeyahayoo isagoo tujinaya mare yaroo qayduu qabi jiray oo meesha dee dhar ma jiri jirin oo dadku cayd baa laysaga badnay isagoo marka tujinaya maalin baa maradii yaraydee dabada ugu xidhnay bay dabayli kabid markaasaa cawradiis dambihii muuqday islaan meerta meesha maraysay ayaa intay aragta bay tiri waaruu canna istaqaari'ikum bay tii far imaamkiinan dabadiisa maad naga qarisaan bay tii imaam daba qaawoon see wax idinka yihiin bay tii maad maro u gadaan wuxuu leeya camr ibnu salima radi allahu canhu markaasaa maro cusub la iisoo gaday adow agow islaam ka khayr badan warkeedaas war khayr badan ba sooma waaba lagu ararbixiyeyba wiilkii yaraa marka yani waxa weeye yaraantiisa ha yaraado laakiin maadaama uu sifo lagu hormaryo yeesho qur-aankii ugu yaqaano isagaa imaam u ah sooma xadiikan wuxuu u keenay imaamku waa xadiidkan imaamku wuxuu u keenay ilmaha yarkeen qaangaadhka ahayn hadduu salaadda fahmayo qur-aankiina garanayo inay salaaddu gadaashiisa ku asaxayso oo uu imaam noqon karo sidaasuu u deliishanayaa waxaana qaba madhabkaas isxaaq ibnu rahwiya iyo abu sawr waxaana doortay ibnulmundir oo wuxuu leeyahay xadiidu rasuuliillaah ayaa muqadam calaa kulli qowl ah saas daraaddeed haba yaraadee hadduu salaadda fahmayo qur-aankiina garanayo wuu tujin buu leeyahy wuxuuna ku xoojiyey xadiidkaynu soo marnay oo ahaa yaummu lqawma e aqra'uhum likitaab illah dadka waxaa tujinaya ruuxa qur-aanka ugu yaqaanee qur-aanka ugu badya nebigu ma da buu sheegay da lama sheegina aqra'uhum baa la hormariyey da'du dib bay ka imaan doontaa fain kaanuu fi sunnati sawa fi lhijrati sawa fa faakbaruhum sinan sooma sinigu dib buu ka imaanaya da'du waa dambaysaa laakiin waxaa ka horeysa aqoonta qur-aanka aqoonta qur-aankana haaliban waxaa la socota aqoonta salaada iyo fiqhigeeda haalibka waa saas oo dee ruuxi hadduu jaahil iyo salaadiiba uusan garanayn laakiin qur-aankii uu xifdisan yahay salaadiisa ay ka hadlaysan tahay la hormarin maayo markaa saas maan mid waxoogaa qur-aankana isagu isagu ku dhaamo oo qur-aanka sidiisoo kale aan hayn laakiin salaadii sixi kara kaasaa markaa la hormarinaya saas man jumhuurtu iyagu waxay qabaan maalik iyo hawri iyo asxaabu ra'yi iyo awsaaci iyo waxay qabaan ilmaha yarka ah een qaan gaadhin in lagu daba tukadaayo gadaashiisa salaad in lagu daba tukada waa karaahiyey qabaan waa karaahiyey qabaan cabdullahi ibn cabbaas baana laga soo guuriyaa laakiin waa ra'yi laga xoog badan yahay daliilkuna waa khilaafsan daliilku wuxuu la socdaa maca alqila oo kooxda tiri ah ilmaha yarkeen qaangaadhka ahayn salaadda dadka wuu tujin karaa laakiin inuu salaadana fahamsan yahay qur-aankiina garanayo hadduu dadka qur-aanka ka yaqaanana isagaaba la hormarinaya man can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu lah sal lay aslam rasuulku wuxuu yihi maxaa kaloo loo deliishan muxuu ahay carruurtu markay yaryar yihiin haaliban way gudi jireen ragga laakiin waxaa dhici kartay inuusan gudnaynna waa dhici kartay waxa iska suuroobi kara oo marka waxaa loo deliishan karaya ilmaha aan gudnayn ama ruuxa aan gudnayn salaadiisu inay asaxayso wa huwa asawaab insha allah saasaa sax ruuxu isagoon gudnayn ama ha weynaad ama ha yaraadee salaadiisu waa isaxaysa cibaadaadku way ka asaxayaan waxaa kaloo asaxaya gawriciisa wuxuu gowracana waa la cuni karaya ibnu cabaas baa laga soo guuriyaa dabiixat laqlaf ninka buuryoqabka neefkuu gowracay waa xaaraam soomaalidana waxbaa ka soo gaahay ma aqaan meelkeen malaha meelahaasay ka soo gaadha oo waxay yidhaahdaan buryaqab wuxuu gowraca waa xaaraan bay qaarkood dhihi jire ma kitaab bay ku arkeen ma marka cibaadaadkuna waa ka asaxayaan gawraciisuna waa asaxaya wacan ibni sacuudin radi allahu canhu qala wuxu uhi qaala rasulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi yaummu waxaa tujinaya alqawma dadka waxaa tujinaya aqra'uhum kooda ugu yaqaana aqra'uhum kooda ugu qaarisanee ugu akhrin og likitaabiillaahi ilahay kitaabkiisa tacaala fain kaanuu hadday yihiin fi lqiraa'ati akhrinta qur-aanka dhexdeeda sawaaan kuwa ku siman hadday yihiin fa aclamuhum baa tujinaya markaa kooda ugu yaqaana bisunnati axaadiista nebiga sal lay slam iyo dhaqankii nebi maxamed fain kaanuu hadday yihiin fi sunnati sunnada dhexdeedana sawaa'an kuwa ku siman faaqdamuhum baa tujinaya kooda ugu horeeyey hijratan xagga hijrada koodii ugu soo hor hijrooday waa hadday hijra jirto ilan markaasi hijraa jirtayo madiina nebiga loogu imaanahayo meelo badan baa laga soo hijroonay ninba ninkuu marka ka hijro horeeyey waa ka mudan yahay isyaana la yidhahdo sooma isyaanadii waay isyaanadu ma sahlan laa yastawi minkum man anfaqa min qabli wa qaatala ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakula wacad allahu lxusna sooma nin diintan kaaga horeeyey oo u soo halgamay oo adigoo gadaal ka yimid oo gadaal kala soo qasi ah isku mid ma tihin soma faaqdamhum hijra kaasaa ku xig fain kaanuu hadday yihiin fi lhijrati hijrada dhexeedana sawaa'an kuwa ku siman oo hal mar bay soo wada hijroodeen faaqdamhum baa markaa yaa tujinaya aqdamhum kooda ugu horayn badan silman xagga islaamidda markana waxay imaanaysaa xagga soo islaamidda koodee baa isyaanada ku leh wa fii riwaayati riwaayo kale waxay leedahay sinan xagga da'da ah keebaa markaa da'ahaan weyn da'du marka waa caamil iyadana murajixa ah. markay ku sinaadaan qiraa'ada qur-aanka oy ku sinaadaan sunnada oy hijrada ku sinaadaan oy islaamnimada hal mar sooda islaameen markaa waxa le koodee weyn sooma ilaan waxa wey weynida iyo daduna iyaduna qadarinteedana wuxuu nebigu yuri sal lay slm walaa yu'ammanna yuusan tujinin arajulu ninku arrajula ninka kale yuusan tujinin fii sulطaanihi meesha uu madaxda ka yahay meesha uu isagu ka taliyo imaam ha ugu noqonin ah, yani waxa weyaan waa ninkii madaxweynaha maalan madaxweynihii hadduu meesha joogo isagaa tujin guddoomiyihii degmada hadduu joogo isagaa tujin meesha suldaanka uu ka yahay hoos timaadee raciyadiisa ah halkaa ku tujin mayse isagaa ku tujin walaa yaqcud yuusan fadhiisanin fii beytii ninka gurigiisa yuusan fadhiisanin calaa takrimatihi gooshiisa khaaska u ah ee lagu maamuusay yuusan ku fadhiisanin ilaa biidnihi idankiisa mooyaane rawahu muslim baa weriy macnaheedu waxa weeye waxaa kala jira suldaan khaas ah iyo suldaan caam ah meesha la joogo hadday meel caama tahay suldaanka guud ee madaxda abaa ah dadka tujinaya allaahuma inuu isagu kuu idmo mooye suldaan khaasa ah haddii uu yaho nin gurigiisii la joogana ninka gurigale baa markaa suldaanka ah isagaa looga dambaynaya iska geli maysid inuu kuu idmo mooyaane isagaa xaqule dadka inuu tujiyo hadduu meel caama ay tahayna ninka madaxda ehee ah markaa meesha ka taliya isagaa xaqa iskale hadduu isaguu ku fasaxo galku yidhahdo khayr haddii kaleeto waa inaad gadaal marto saas maana waxaa iyadana laga soo reebayaa imaamka raatibka ah meeshu hadday tahay meel imaam raatiboo joogta aleh ah hadduu yahay hadduu madax yimaado iyo hadduu suldaan yimaadaba meeshaasi uu raatibka ka yahay isagaa tujinaya istinaaadkaasaa lagu samaynaya manaa ama yani hadalka xadiiska qaybtiisa damo walaa yaqcud fii beyti cala takrimati waxaa laga wadaa markaad guri siyaarato waxaa jira gogol khaas u ah ninka guriga leh ha ku fadhiisan kursi laga yaabo inuu khaas u yahay gogol laga yaabo inay khaas u tahay hawlo khaas oo waxaa jira isaga mooye uusan cid kaleba ugu talagelin meelaha martida loogu talagalay fadhiiso laakiin meeshaan odaygu leeyahay ha tegi allaahumma inuu kuu idmo mooye saasaa la doonaya mana ayib xadiidka wuxuu u keenay kadalika inuu ku yidhaahdo imaamnimada see loo kala mudan yahay imaamnimada waxaa loo kala mudan yahay aqra'hum aqra'hum taasay fuqahadu isku khilaafeen oo qaar waxay yidhahdeen aqra'hum waxaa laga wadaa bimacnaa afqahuhum ruuxa ugu faqiihsanoo cilmiga qur'aanka ugu yaqaana sidaas daraaddeed hadduu faqiih iyo qaari ay kulmaan alfaqiihu muqadamun cala alqaari bay mareen waxaan u inuu madhabka shaaficiya ama shaafic iyo kayfi mareen baan u malaynaya waxay yidhahdeen ma ahee qaariga laga hormarinayo faqiihu gadaal buu maraya xadiidka daahirkiisana taas wey maxaa yeelay aqra'uhum waxaa ka horreeyey xadiidkii camr ibnu salima muxuu yidhi akaruhum qur'aanan soo ma akaruhum qur'aanan ayaa fasiraysa aqra'uhum marka ruuxa qur-aanka ugu badiya abcan waxaa laazima inuu salaada fiqigeedii asaasiyaadkeeda garanayo waa laazim waa shari hadduusan salaada asaasiyaadkeedii garanaynin hadde markaasi qur-aan keliyan xifdisana u hormari mayse gadaal baad bar maba dhici jirinba waagii hore xilligii salafka ridwaanullaahi calayhim nin uun qur-aan basa yaqaana lafdigiisa oon fiqhiga qur-aanka waxba ka aqoonin ma dhici jirin waayahan dambe oo laga fogaaday fiqigii fahamkii qur-aanka dadkuna ayba cajam isaga bateen luqaddii carabigana laga tegoo la lumiyey ayaa waxaa soo baxday xufaad qur-aanka aan hal xaraf gafaynin ku istaagayn hal xarafna aan fasiri karin jaahil wey kaas jaahil inuu waxbarto u baahan saasma haddana weliba huruur baa ku dhacay macallimiin fara badanoo waxayba ismoodeenba hadduu qur-aanka xifdisan yahay inuu sheekh yahay haddana hadduu dugsi furtay oo macallin noqday oo dad qur-aan barhayo intaasoo jiil kicinahayo de macallin meel madax ka ayaaba u dhawaan kara tacallamuu qabla an tusawaduu sooma ka baa la rabaa in wax barto qur-aanka lafdigiisa keliya fiqhina ma xifdiga loo baahanya laakiin xifdiga keligii kuma filna saas man yani waxa weyaan muhimaddu waa fahamka iyo macnaha wey man hadday quraacadii ku sinaadaan oo markaa isku qur-aan yihiinna sunnadaa markaa lagu kala hormarinaya axaadiista nebiga say u kala yaqaanaan maxaa yeele sunnadu waxay ka turjumaysaa axkaamtii salaada iyo cibaadadan axkaamteeda hadday sunnada ku siman yihiinna xagga hijrada hijrada iyo islaamnimada iyo xagga da'da kala hormarintooda axaadiista way isku khilaafsan yihin saas wey macana imaamnimada marka saasaa loo kala horumarinayaa ayb walibn maajah ibn maaja waxaa u ibn maajah waxaa u sugnaaday min xadiidi jaabirin radi allahu canhu inuu yidhi walaa ta'ummanna yayna imaam u noqonin imra'atun haweeney rajulan nin yayna imaam u noqonin walaa acraabiyun mid acraabiyo reer baadiye ah dadkan baadiyaha dega yuusan isaguna imaam u noqonin muhaajiran nin soo hijrooday oo ilaahay dartii yacni ugu soo hijrooday dhul gaalo oo meesha hijro ku yimid mid acraabiyo baadiyahan ka yimid oo muslima yuusan tujin walaa faajirun mid faajiroo caasi oo dembiilaana yuusan tujinin muminan mumin aaica yuusan tujinin mumin ilaahay yaqaano saalixa yuusan tujinin wuxuu yidhi bukhaari waxaan dhihi lahaa xaafidku wuxuu yidhi wa isnaadu xadiidkan sanadkiisu waahin waahin waa tabardaraya tabardarradiisa waxaa keenaya waa daciife waxaa ku jira nin la yidhaahda cabdulaahi bni muxamed alcadawi cabdullaahi bni muxamed alcadawi oo matruuk ah bal alimaam wakiic ibnu ljaraax wuxuuba yidhiba wuxuu dejin jiray axaadiistuu been abuuran jiray jeebkiisu ka samayn jiray ninkaasa sanadkiisa ku jira marka waa daciifun jiddan waxaa kaloo isagana sanadkiisa ku jira in la yidhaahdo caliy ibnu zayd ibnu judcaan oo isagana daciif laakiin kaa hore yaro dhaama sidaas daraaddeed xadiidkani ma sugna waa xadiiaan jirin wey man saas man ayb saddex masaluu marka ka hadlay xadiidkani walow daciifba ha ahaadee ma sugne laakiin saddex masaluu ka hadlay masalada koobaadi waxa weye haweeney nin ma tujin karto waa ijmaac itifaaq wey khilaaf shaadaa ku jira badankoodna waxay qabaan salaadiisu inayba burayso hadduu haweeney ku daba xidho ijmaac bay soo guuriyaan fuqahada badankood masalada iyada bal iskaba dhaaf haweeney mid khunsa oo labeed ah haddaad ku daba xidhato salaadaadu waa baail bay qabaan marka masladaas waa itifaaq inayna naaginin tujin karin allahuma fuqahada waayahan dambe la yidhaahdo fuqahaa ulharbi oo maraykan iyo reer galbeed fuqahada wax ku soo bartay qoladaasa agtooda salaadda way asaxaysaa laakiin fuqahadaasi muctabar ma yihi fuqahaa ulharbi nimanka yidhi naagtu ragga ha tujiso waa xuriyad iyo ilbaxnimo kadaafi baa kuwaasi meel kaga soo haray ah, qolo kaleba intaan meel kaleba la gaadhinba dimuqraadiyaday soo wadaan iyo waxay akhrinhayaan haweeney xayl qabto masaajidda ha gasho haydintu jirta weeyaan biitifaaqi alculamaa haweeney ninkii ku daba xidha salaaddiisa waa baatil allaahuma hal masalaan u tegi doonnaa umuwaraqa xadiidkeeda ayaynu u tegi doonnaa oo isaga aan ka hadli doonaa laakiin xadiidka jusiyadiisa hore oo inaysan haweenaynin tujin karayninna masladaas waa itifaaq hadyigii nebiga iyo ummaddaana laga qaadan laga soo bilaabo maalintii nebi maxamed sal l ilaa maanta laga soo gaadho masale khilaaf galay maba ahba laakiin hadda waxaa keena warkeeda ta'aurka reer galbeedka iyo dhaqankiisa lagu ta'auray taasaa waxoogaa keenta ama masalada ku xigto acraabigu inuusan tujin karin muhaajiriga masaladaasi iyadu waa laga xoog badan yahayo inuu tujin karay jumhuurtu qabaan wax diidayana ma jiro acraabiga baadiyaha ka yimi muhaajiriga soo hijrooday salaaddu gadaashiisa waa ku asaxaysaa wax la soo diidayana lama hayo faajirku muminka ma tujin karaa ayadana cala araajix salaadu gadaashiisa waa ku asaxaysa saas mana salaadu gadaashiisa waa ku asaxaysaa saxaabaduna way ku daba tukan jireen xajaaj ibnu yuusuf oo qaatil dhiigyo cab ahaa bay asxaabu rasuulilahi ku daba tukan jireen soo garan maysaan cabdulahi bn cumar iyo keyrkii waa ku daba tukan jireen ninkii la dhihi jiray weliid ibn cuqba miyuu ahaa ninkii khamriye cabka ah ee dadka tujin jiray isagana imaamka ahaa isagoo intuu saraansan intuu salaada geliya ataa marku qaarkood ka horseysan jiray aiidukum dhihi jira war maydin kordhiya nin khamraysan bay ku daba tukanaya marka shekhulislaam ibnu teymiya caleyh raxmatullahi iyo keyrkiina waxayba leeyihiin waa ijmaacu salaf waa itifaaq laysku waafaqsan yahay in faajirka gadaashiisa salaada ku asaxayso khamriga cabka qaatilka dhigi cabkaa ah, muxuu ahaayey zaaniga saas way macnaha gadaashiisa inay ku asaxayso waa itifaaq buu leey asxaabu rasuulilahina iskumayna diidanayn keliya waxaa laga hadlaa un bal wuxuu leeyahay ninkii yidhaahda salaadu gadaashiisa kuma asaxayso waa mubtadic buu ihi ibnu teymiya waa mubtadi ariiqadii slku khilaafsany ee waxa laga hadlaya waxa weeye un salaada gadaashiisu inay ku asaxayso hadal kama noolee laakiin hadduu meel kuu dhaanta aad heli karto imaam quman iyo masaajid quman kaa raadso karaahiyay markaa noqonaysa ama salaadii ma asaxaysa mar hadduuna kufriyin oo fujiirkiisu uusan gaadhsiinin gaalnimo ee weli muslim yahay salaaddu gadaashiisa waa ku asaxaysa kadalika ahlulbidaca ahlulbidaca bidcadoodu laba wey hadday tahay bidca mukafira oo diinta ka saaraysa way ku gaaloobayaan sida dadka qaba ilaahay cid aan ahay in la toogi karo kaalmo la weydiisan karo oo kownkan ay wax ka maamulaan kuwa noocaasoo kalea ah, bidcadoodu waa mukafira laguma daba tukan karo bidcadu hadday tahay bidca aan gaalnimo keenayninoo kufri ka sokaysa oo fisqi uun keenaysa hadday tahayna wuxuu la xugum yahay faajirka caasiga ah, oo salaadu gadaashiisa waa ku asaxaysaa calayhi bidcatuhu walanaa jamaacatuhu wey markaa bidcadiisu isagay saaran tahay annagana jamaacadiisaan leenahay haddiise bidcadiisu mukafiro ay tahay laa tasixu salaatu waraa'ahu lanna markaa kufri wa ayb saddexda masale marka xadiidku uu ka hadlay sidaasay kale yihiin saddexda mas'alo macnaha waxa weye xadiidku daciifba ha ahaadee laakiin xayu lfiqhi fuqahadu say kala qabaan sidaa aan soo sheegnay wa can anasin radi allahu canhu anas waxaa laga warinaya radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaala inuu yidhi rusuu rusuu yani waxa weye isku dhajiya sufuufakum sufuuftiinna sima oo isku dhajiya wa qaaribuu isu dhoweeya baynaha dhexdeedana isu dhoweeya waxaaduu sima bilacnaafi qoorahana sima luqumaha isku aadiya rawa waxaa wariye xadiidka abu daawuuda waa wariyey wanasaa iyo nasaa-i wasaxaxa waxaana saxiix yeelay ibnu xibbaana ibnu xibbaan baa saxiix yeelay kadalika waxaa soo saaray axmed ibnu khusayma bayhaqi iyo baqawi fii sharxi sunna ayuu ku soo saaray imaamu nawowina wuxuu leeyahay xadiidku waa saxiixun cala sharti muslim laakiin sheikh alalbani caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay hada qusuur xoogaa hadalka nawowi gaabin baa ku jirte xadiidku waa saxiixun calaa sharihima calaa sharti muslim keliya mehe calaa sharti bukhaari wa muslim buu saxiix ku yahay takmiiladiisana waxa weye xadiidka dhammaystir buu leeyahay kama fii sunani abi daawuud wahayrihi wuxuu nebigu uri sal lay slam fawaladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ku jirtee innii la ara shayaana waxaan arkaa shayaankii oo yadkulu soo gelaya min khalali safi safka meelihiisa dulduleeshee bambannaan shayaankiyoo ka soo gelayaan arkaa buy kaannaha alxadaf xadafka waxaa la yidhahdaa waa muxuu ahaaye naylaha naylaha yani idaha maqashooda yarta baa la yidhaahdaa nayl waxarana waxa la yhahda markay yihiin markii riyuhu dhalaan sooma markay iduhu dhalaanna maxa la yidhahda naylo korna maxaa laga wada yidhahda maqal haddaad doontana baraar dhe baraarkii baa marka wuxuu u kala baxayaa naylo iyo muxuu kuwa labka ana wanan maxdaasa waxarahana waa kuwa oo macnaha waxa weye riyaha wey saas w marka xadfiga waxa la yidhaahdaa waa iduhu caruurta idaha la yidhahda adiga ree magaalka uska cadday idaha caruurtooda ayaa la yidhahda ayib xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa safafka iyo sidii axkaamtoodu ka hadlay safafka sima oo isku dhajiya isuna dhoweeye wa qaaribuu baynaha waxaa laga wadaa labada saf inay kala fogaadaan lama rabo waxaa la rabaa uun inay isu jiraan qiyaas ruuxu uu ku sujuudi karo laakiin in la kala fogeeyo ma qaariguu baynaha saas wey waxaaduu bilacnaaq iyo rusuu sufuufakana waxaa laga wadaa isku dhejiya wey rusuuda tan aqxaaduu bilacnaaqina waxa weeye dadku markay isgarab taagan yihiin waa in garbahooduna isku beegan yihiin luqumahooduna isku beegan yihiinoo siman yihiin man oyna soo kala horaynin ama kala dambaynin saasaa laga wada an abi hurerata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay aslam rasuulku wuxuu yidhi xadiis aad u fara badan baa marka ku aroortay sufuufta iyo axkaamteeda oo sufuuftu axkaam fara badan bay leedahay oo waxaa ka mid a ah maala xadiidka jaabir bnu samura wuxuu yidhi buui rasuulku sal lay aslam alaa tasufuuna kama tasufu almalaa'ikatu cinda rabbiha aw cinda rabbihim miyaydaan u safanaynin siday malaa'igtu u safato rabbigeed agtiisa markaasaa waxaa nabigu yidhi wa kayfa tasufu almalaa'ikatu cinda rabbihim malaa'igtu seebay alle agtii ugu safataa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam yutimuuna asufuufa almuqadama wayataraasuuna fi safi safo safku ka horeeyana way buuxiyaanoo way dhammaystiraan oo inta safka hore wax ka bannaan yihiin ku kale ma bilaabaan safafkana way isku dhajiyaanoo way isku dhagaanoo ma kala fogaadaan xadiika muslim abu daud baa soo saaray kadalika xadiia nucmaan ibnu bashiir wuxuu leeyahay aqbala rasuululahi sal lay slam cala annaasi biwajhihi nebigu wejigiisuu dadka kusoo jeediyey uu soo qaabilay markaasaa wuxu hi aqiimuu sufuufakum saddex goor aqiimuu sufuufakum war safafka sima safafka toosiya wallaahi latuqiimunna sufuufakum aw layukhaalifanna allahu bayna quluubikum walle ama safafka waad simay toosinaysaan ama haddii kale ilaahay quluubtiinuu kala jeedin ah, wuu isku kindiri wey macna ilan sufuuftan kala jeeda daahirka sidiisaba baadinkuu ta'siiriyaa daahirki iyo safkaa taagneedeen haddaad kala qalqallucsan tihiin baadinka in la kala jeediyo quluubta laysku dhuftaa ka dhalan waa cuquubo wey macna wuxuu yidhi marka saxaabigaasi nucmaan ibnu mashiir fara'aytu rajula yulziqu mankibahu bimankibi saaxibihi saxaabadu markay salaada u taagna waxaan arkay buuhi ninku ninka kale ayuu garabkiisa garabkiisa ku dhajinaya wa rukbatahu birukbatihi lowgiisana lowgiisu ku dhajinaya wa kacbahu bikacbihi aanqowgiisana aanqowgiisuu ku dhajinaya sida loo samaysaas garbuhu waa isqabanayaan lowyuhu waa isqabanayaan luquntu waa isku beegmaysaa saas maan wax soo kala horeeya ma jiro wax soo kala horreeya ma jiro xadiidka buhaari muslim baa soo saaray sunnada oo sufuufta simideeda isku dhejinta garbaha iyo xubnahanna bukhaari baa mucallaq kusoo soo saaray min xadiii anas way sugan tahay marka sidaasaa raajixa ah. alsheikh bakr abu zayd bakr ibn cabdallah abu zayd baa risaalo leh uu leeyahay laa jadiida fi sala laa jadiida fi sala risaaladaasi waxay u alifan tahay isku dhejinta xubnaha buu sheekh bakar ka doodaya marka wuxuu leeyahay dhallinyartan uunsaa uun wax isugu dhejinaysaa aad dood badan buu ka aba sheekh bakr abu zayd alayhi ramat اllah lakiin masladu nasuusta ku suganta xadiia nebiga sal lay slam bay kusuganta xadiidka cabdullahi bni cumar sidoo kale rasuulku wuxu uhi sal lay slam uu dhihi jiray aqiimu sufuufa warsufuufta sima waxaaduu bayna almanaakibi garbahana isku aadiya wasudu lkhalala dulduleelkana awda waliinuu biaydii ikhwaanikum walaaladiin gacmahoodana u dabacsanaada liinuu bayni ikhwaanikum sida abu daawud ay ku fasireen waxa weeye ruuxa soo gelaya ee idinkala dhex gelaya safka soo gelaya garbaha u dabciya waxoogaa u waasiciyo u dabciya garbaha ha soo gala meesha laakiin haddaad saas dhahdo ood macnaha waxa wey aad jiqilada saa isu kuusto ood is adkayso ruuxii meelusba soo gala male sooma liinuu biaydii ikhwaanikum saasa laga wada dadka safka soo gelaya u dabciya macnaha ayb walaa tadaruu furujaatin lishayaan shayaankana dulduleel ha uga tegina ee awda waman wasala safan wasalahu allah ruuxii saf xidhiidiyo ilaahay baa xidhiidhin ama allah xidhiidiyo waman qaaca safan qaacahu allah abu daawuud baa soo saaray waana xadii saxiix xadiid fara badan buu nebigu sal lay sl saa ku sheegay sidoo kale wuxuu sheegay inay sufuuftoo la simo salaada ay dhammaystirkeeda salaaddii ma dhammaystirmayso haddaan sufuufta la simin mar marka qaarkood nebigu intuu ul qaato intuu ul qaato sufuufta dhex maro ayuu ushaa ku simi jiray ushaasuu saa u qabanayaa kii waxoogaa calooshiisa soo taagantahay waa riixaya dhib buu u durkinaya kii waxoogaa yaro dambeeya waa soo qabanahaya ilaa uu sida ushoo kale sabku isu qabtay saasuu nabigu u jiray salawatu rabbi wasalam caleh waa arrin muhima marka wacan abi hurayrata radi allahu canhu abu hureyre waxaa laga warin qaala inuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi khayru sufufi rijaali ragga safafyaalkooda ka ugu khayr badan awaluhaa ka ugu horreeyo wey wa sufuufta ragga ka ugu shar badanna aakhiruhaa safka ugu dambeeya wey wa khayru sufuufi nnisaai dumarka safafkooda ka ugu khayr badanna aakhiruhaa ka ugu dambeeya wey wa sharuhaa ka ugu shar badanna awaluhaa ka ugu soo horeeya wey rawaha waxaa wariya muslim muslim baa wariy xadiidka abu hurayra wuxuu kutusayaa safafka iyo siday u kala fadli badan yihiin ragga markii la yidhaahdo safka ugu horeeya ugu fadli badan sufka ku xigaa fadhiga soo raaca say isugu xigaan bay u kala fadhi badeen fara badan baana ku sugan uu ka yahay xadiid abi hurayra o bukhaari muslim ay soo saareen oo nabigu sal lay wasalam low yaclamu nnaasu maa fi nnidaai wasafi alawal dadku hadday ogaan lahaayeen aadaanka iyo safka hore ajirka ku jira hadday ogaan lahaayeen uma lam yajiduu ilaa an yastahimuu kadibna aynan heli karin ilaa inay u qori tuurtaan mooye lastahmuu way u qori tuuran lahayn bu nabig sal l sl haddayna safka hore iyo aadaanka si kaleba aan lagu hekarin ilaa qori tuur mooye dadku way u qori tuuran lahayn waase hadday ogyihiin yihiin khayrka ku jira iyo fadliga ku jira marka safka hore fadli aad u fara badan baa ku jira bal nabigeena sal lay sl waxaa ka sugan xadiidu baraa ibni caazib abu daawuud iyo keyrkiis soo oo saxiixa wuxuu nebigu dhihi jiray sal lay wasalam sufuufta markuu dhex maro oo dadka laabtooda iyo garbaha iyo ka simo oo uu yidhaahdo iskhilaafin oo quluubtiinu sayna isu khilaafin ayaa wuxuu dhihi jiray ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala asafi alwal allah iyo malaa'igtiisu waxay ku sallinayaan safka hore safka u horreya ku sallina salliga waxaa laga wadaa allana waa ammaanaya malaa'igtuna waa u ducaynaya ilan salliga min allah alsalaatu min allah ahanaa cala cabdihi wa ammaan wa ilaahayna waa ammaanaya fi lmala'i alaclaa malaa'igtuna waa u ducaynaysaa marka ragga sufuuftoodu waa saa amaa dumarka markay rag la tukanayaan oy ragga gadaashiisa ku tukanayaan iyaga safkooda ka horaa ugu sharbaday limaada lianna raggiibuu ku xigaa soo ma ragga safka ku xigana ileen saatir ma jirin masaajidka nebiga sal lay aslam aslan maba jiri jirinba in ragga iyo dumarka derbi loo dhexaysiiyo ama dhis loo dhexaysiiyo ma jirin dumarkuna xaggaa dambay ku tukanayaan ragguna xagga hore ka tukanayaan wayna isarkahayaan ilaa nabigu sal lay waslam uu ku yidhi dumarka raggu ilaa ay sujuudda ka soo toosaan ha ka soo toosina maxaa yeele gadaashooday ku tukanayaanoo hadday ka hor toosaan raggiioo sujuudsan ayay xagga dambe ilan saraawiili wax badan lama qabo bowdooyinkoodii markay u yartahay meelaha ka arkahay marka dumarka waxaa lagu yidhi sujuudda ku hadha intay raggu sujuudda ka soo toosahay marka ma jirin saatirkan iyo derbigan iyo waxan ma jirin sidaas daraaddeed safka dumarka ugu soo horeeya maadaama raggii uu ku xigo raggii soo raacsan yahay ragga suduubtoodii arkayo fitno iyo waxbaa meesha ka imaan karaysa sooma ka dambe ee ragga ka fog baa ugu fadli badan markaas laakiin markay keligood tukanayaan oo rag aynan la tukanaynin baa lagu muransan yahay ma safka horaa fadli badan oo xadiista caamkaabaa sidaa laga qaaday mise markaa lafteeda safka horaa u shar badan taa waa masale khilaafiysa laakiin xadiisku wuxuu ku saabsan yahay markii rag la tukanaya sidaa wey man ayb وn بn cabaasin radi alahu canhuma qaala wuxu uhi sallaytu waan tukaday maca rasuuli sal lay slam rasuulkaan la tukaday daata leylatin habeen habeen midu saaxiiba ayaa nebiga la tukaday faqumtu markaasaan istaagaa can yasaarii dhalkiisa bidix faakada wuu qabtay rasuulu sal lay wasalam bira'sii madaxayguu qabtay min waraa'ihi xaggiisa dambuu ka soo qabtay fajacalanii markaasuu i yeelay can yamiini dhankiisa midigta cabdulahi ibni cabaas wiil yaroo dhallinyaraa buu ahaa nebigu salaad ku jiray intuu kusoo xidhay buu dhanka bidixdaa ka istaagay nebiguna salaad buu ku jira nebigu intuu gacanta gadaal mariyey min waraa'i gacanta intuu gadaal mariyey oo uu soo qabtay yuu soo wareejiyey markaasuu keenay dhanka midigtaa soo istaaji saasxadiikaasi muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray ayb waxaa laga faaidaystan oo xadiikaasi faaideynaya markii imaamka cidda ku xidhan hal ruux basa u yahay hal ruux basa imaamka ku xidhan xaggee buu istaagayaa ruuxaas wuxuu ka istaagayaa dhanka midagta ah oo haddana weliba la siman ah, isku saf bay noqonayaan ma aha inuu dib ka yara istaagayo dhinaciisa midig buu istaagaya waana la sinmaya ayb xadiiskaa laga faa'iidaysan ibnu mundirna wuxuu leeyahay ra'yigaasi waa madhabka qowlu cawaami ahlilcilmi weeye culimada ahlulcilmiga saasay qaban buu markaasuu sheegay asxaabu almadaahib alarbaca maalik abu xaniifa shaafici axmed kulli saasay qaban buu tawri iyo awsaaci isaguna saasuu dooranaya oo wuxuu leeyahay waa inuu midigta ka istaago la simankiisana istaago inuu la simankiisa istaagayana waxaa laga qaadanayaa uusan dib uga durkaynin waxaa laga faaiidaysan hodda fajacalanii can yamiinihi midigtiisuu i yeelay midigta waxaa layidhahdaa dhanka kula simo sooma waxaa sii cadaynaya aar naafic uu ka warinaya cabdulahi bn cumar radi allahu canhu wuxuu yidhi qumtu wara'a cabdilaahi bni cumar cabdulaahi bni cumar baan gadaashiisa istaagay buuhi naafic anuu la tukanayay fii salaatin min asalawaat salaad salaadaha ka mida ah. walaysa macahu axadun hayri cidaan aniga ahaynoo markaa ku daba tukanaysana ma jirin biyadihi gacantiisuu galaad soo mariyey fajacalanii xidaahu la simankiisuu yeelay marka dhankiisa midig oo weliba la siman buu yeelay maalik baa soo saaray biisnaadin saxiix kadalika ibn abi shaybi cabdirazaq way soo saareen laakiin lafdi kale ay ku soo marka xidaahu waa dhanka midigoo la siman buu yeelay man saas man marka saasaa sawaaba cawaamu ahlicilmina culimada badankoodna jamaahiirta saas qaba ra'yi daciifa jira oon xoog badna baaqaana kutubta shaaficiyada miyaa dhigta inkastoo uh, imaamku uu sidan haddaan sheegaynay qabo haddana soomaalidu uun waxaad arkaysaa gadaal buu ruuxu ka istaagaya oo dhanka midigta ah, laakiin gadaal yaraa kaasuu istaagaya haddaad xataa soo jiido dhinacaaga soo istaajiso uu kaa carari ah, marka saas waa si khalada ah, sax maha haddaabaad imaamkaaga keli ku tahay sidii idinkoo hal safa wada taagan oo kaleeto garabkiisa istaag kuna abo jidkaaga jidka abo ah, hal sabbaad markaa gawda dhigantiin sidaaxadiista nabiga lagu hayaa salawatu rabbi waslamu aleyh ayib haddii ay laba noqdaan maxay noqon marka hadday imaamkii iyo laba noqdaan markaasi sida iyadana xooga badanee a'immadu ay qabaanee raajixa ah labadu gadaal bay marayaan imaamkuna horey buu maraya waxaana laga faa'idaysan masalada iyada xadiid ku yaalla fii saxiixi muslim min xadiidi jaabir jaabir baa nabiga la tukanayay isagoo keligiia markaasu wuxuu ka istaagay dhanka bidixda markaasuu nebigu intuu gacanta ku qabtay buu soo wareejiyey xataa aqaamahu can yamiinihi ilaa uu dhanka midigta soo istaajiyey nin la yidhahdo ibnu sakhri ayaa nebigiiyo jaabiroo wada tukanahaya ayuu isaguna gadaal ka yimid xataa qaama can yasaarihi markaasuu isaguna nebiga dhanka bidixda ka istaagay ile jaabir baa midigta ka taagan ma isaguna bidixdu iska taagay faakhadahumaa biyadayhi jamiican markaasuu nebiga labadoodiiba intuu labada gacmood ku qabtay e xataa aqaamahumaa khalfahu ilaa uu gadaashiisa istaajiyey intuu labadoodii saa u qabtaybuu saa u riixay gadaal gadaal xaggoo kale marka ku safteen nebiguna horaybuu u baxay marka hadduu mid kale soo kordho kii imaamka hortaagnaa waa inuu dib u baxo ama imaamku waa inuu horay u durko labadanna saf isla noqdaan sidaasaa raajixa jamaahiirtuna ay qabtaa ra'yi shaadoo khilaafsan baa jira ayb wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxu uhi sallaa wuu tukaday rasuululahi sal lay wasalam rasuulka ayaa tukaday faqumtu waan istaagay ana aniga iyo wayatiimun agoon khalfahu gadaashiisaan istaagnay wa ummu sulaym ummu sulaymna khalfanaa gadaashanaday istaagtay muttafaqun calayhi walafdu lafdigoona lilbukhaari buu u bimacnaa waxa weeye halkanna waxa weeye waa haweeney iyo rag wada tukanaya saas man haweeneydu hadday keligee tahay ragna ay gadaashooda ku tukanayso safka ragga miyay geli mise gooni bay u tukan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa imaamka safka raggaa ku xiga kadibna safka dumarkaa ku xiga haweenayduna cid la istaagto dumara hadday weydo keligeed bay istaagi wuxuuna khasisayaa xadiidku xadiid inoo imaan doono laa salaata limunfaridin khalfa saf nin keligii saf gadaashiisa ku tukanayahay oon cid kale la taagnayn salaad ma leh xadiidkaasoo inoo soo socda ayaa waxaa khasisaya xadiidkan oo haweenaydu cid la istaaga hadday weydo ragga garab geli maysee keligeed bay istaagi xadiika lafdigiisa u ahaa oo lafdigiisa kale ku timid anas baa wuxuu leeyahay ayaydii mulayka ayaa rasuulka u yeedhay sal lay aslam waxay ugu yeedhay cunto ay nebiga u samaysay markuu nebigu cuntadii cunay ayaa wuxuu yihi quumuu fa usalliya bikum istaaga aan idin tujiye markaasaa waxaan isu taagay u yidhi haddaan anas ahay darin aan aan lahaan jirnay oo qad iswadda min tuuli maa lubisa darin madoobaatay sidii loo goglanahayo loo isticmaalahayo baan intaan isu taagay oon lahaan jirnay ayaan biyo ku saydoba ku dhaabiy ah, ayaan ku sayay markaasuu nabigu istaagay sal lay waslam oo salaad isu taagay markaasaa wasafaftu ana walyatiimu wara'ahu wiilkii yaraa agoonka aha iyo aniguba gadaashiisaan istaagnay buui walcajuuzu min waraaina duqdiina gadaashanada istaagtay cajuuzada ogow soomaaliun bay agteeda cay ka tahay cay maaha ayaydaa haddaad cajuus ku dhidha cajuus haddaad ku dhaha luqa soomaaliya waa duq wey waa ruux duqoobay oo da-oobay waay laakiin luqadeenna soomaalida cajuuso haddaad tiraad bimacnaa cay bay u taqaan sooma marka duqdiina gadaasha nabia istaagtay fasallaa lanaa rasullahi sal l sl ragcatayn uma sala laba ragcadood buu nabiguna tujiye markaa salaadii ka baxay xadiikaa marka waxaa laga faa'idaysan maqaamu lmar'a hadday meesha jiraan waxaa ugu horeeya ragga wuxuugaa qaangaarka ah liyelinii minkum ulunnuha sooma yani dadka ragga waaweynee qaangaarka ah haygu soo iigsadeen waxaa ku xiga caruurta kadibna dumarka way dambeeyaan dumarka way dambeeyaan gadaal bay kusugaleen saas man xabay keligeed saay xataa gadaal dambe istaagaysaa saasa xadiidka laga faa'idaysanaya waana ra'yiga jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan wy man waxaan kaloo ka faa'idaysanayna xataa haweenaydu hadday maxramkeeda la tukanayso ninkeedii bay la tukanaysaa maala wiilkeediibay la tukanaysaa ilmaheeda hadday la tukanayso xataa maxramkeeda la tukanayso inaysan garab istaagaynin baa laga qaadanaya oy mar walba gadaal marayso saasman lanna anas waa ayeydi ilmaha yare anas la tukanaya waaba yatiim isaguna yatiim maxaa laga fahmaya inuusan qaan gaadhin sooma ilan hadduu qaan gaadho soomaali unbaa agoon u taqaanee agoon maaha nin weyn oo waxad arkaysa labaatan jirol waa agoon war agoon maa agoon waxaa la yidhaahdaa intuusan qaangaain haddaamad yatiim maqasho ma qaangaadhin wey man marka ilmo yaroo qaangaahin iyo anas weeye marka maamadu ma garab istaagine gadaal bay martay inay gadaal marayaan baa marka laga fahmaya man wacan abi bakrata radi allahu canhu anahu isagu intaha wuxuu soo gaahay ila nabi nebigu soo gaahay sal lay aslam ah, nebigu ku yimi salaadiisa intaha wuxuu soo gaahay ila nabi nebigu soo gaahay sal lay slam walxaal huwa nebigu raakicun mid rukuucsan wey nebigu oo rukuucsan oo salaaddii rukuucsan ayuu ku yimid farakaca markaasuu rukuucay abu bakra ibnu xaaris qabla an yasila intuusan soo gaadhin ila safi safka intuusan soo gaadhin ayuu salaaddii intuu xidhay buu weliba haddana rukuucay faqaala lahu nabiyu nebigaa marka wuxuu ku yuri sal lay aslam zaadaka allaahu allaha kuu kordhiyo xirsan dadaal eh dadaal allaha kuu kordhiyo waa ammaan waa ducandhina walaa tacud hase ku noqon waxa wariye xadiika albuhaariy buhaari baa wariyey nasaa-i axmed iyo bayhaqi baa sidoo kale soo saaray wazaada wuxuu ziyaadiyey abu daawuuda abu daawuud fiihi xadiidka wuxuu ku ziyaadiyey rakaca wuu rukuucay abu duuna safi safka sokadiisa intuusan safka gaadhin buu intuu xidhay buu rukuucay uma kadibna mashaa wuu socday ila safi safku u socday intuu safka gaadhay intuu salaaddii xidhay oo uu rukuucay isagoo rukuucsan buu socday suu u socday buu safka saa ku galay kadibna markii salaada laga baxay buu nabigu wuxu ui sal lay aslam saa ha ku noqonin buu kuhi ayb abu daawud riwaayadiisa waxa weye falama qada nabiyu salaatahu nebigu markuu salaaddii dhammaystay ayuu wuxuu yidhi ayukum aladii rakaca duuna asafi uma mashaa ila asaf kumuu ahaa ninkii safka isagoon soo gaadhin intuu rukuucay haddana safka socod ku soo galay kumuu ahaa buui markaasaa waxaa idhi buui ana rasuulka aniga waay markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam zaadaka allahu xirsan walaa tacud dadaal allaha kuu kordhiye hase ku noqonin ha ku noqonin maxaa laga wadaa xadiiku waa sugan ya xadii saxiix sooma maxaa laga wadaa ha ku noqonin saddex arrimood saddex arrimood buu abuubakr sameeyey si aan u fahanno midda koobaadi waxay ahayd salaada markuu u soo socday wuu soo degdegay oo wuu soo laxaadsaday ama wuu soo orday isagoo neeftuurahaya oo neeftuurkiisa xataa nebigu maqlahayo buu salaada soo galay taasi qodobay qodobka labaadna wuxuu ahaa salaada intuusan safka soo gaadhin intuu xidhay oo rukuucay buu isagoo rukuucsan soo socday ilaa uu safka soo galay soo qodob labaad maa qodobka saddexaadna waxa weeye ragcaddii uu rukuucdeeda ku soo gaadhay ma soo celinine uu iska fadhiistay markuu salaadii ka baxay saddex sooma saddexdaasi keebaa la leeyahay ha ku noqonin marka laa tacud xaggay u noqonaysa saddexdaa uma wada shamlinaysa mise qaar un baa laga wadaa halkaasaa khilaaf badani ka jiraan sida xooga badan marka loo noqdo xadiidka iyo riwaayaadkiisa iyo axaadiista kale soo aroortay saddexdaa hadda aan sheegnay midda hore midda hore oo soo orodka ah iyo deg dega salaadda uu ku soo galay ah taasi inay gelayso laa tacud iyada hadal kama noola xadiika abi hurayrana kutusaya xadiid kaloo nebigu yihi salaadda markaad imaanaysaan ha soo degdegina hana soo ordine tartiibsada oo sakiino iyo waqaar iyo xasilooni salaada ku imaada ma axaadiistaa kale tilmaamayso horta taasi way gelaysaa waxaana kutusaya lafdi kaloo ku yimid musnadu axmed oo nebigu uu yidhi mani saaci markuu salaadda ka baxa mani saaci war ninkii ordayay kumu ahaa anigu ahaa zaadaka allaahu xirsan laa tacud baa lagu yihi marka orodkii horda la soo orday iyo deg degdega salaada la soo degdegayo taasi inay gelayso laa tacud ha ku noqonin oy manhi toon la ogoleen taasi meel dhig horta iyada taassaasay u xoog badanta talabaada inoo soo hadhay waxa weeye ragcaddii tirsigii uu tirsaday iyo xisaabsiguu xisaabsaday ayadana laa tacud uma noqonayso inayna u noqonaynin saynu ku garanay waxaynu ku garannay inayna u noqonaynin haddii ragcaddii aynan u xisaabsanayn nebigu laa tacud keliya kuma gaabsadeene ragcaddii tukuu dhihi laha soo saas ma laa tacud ha ku noqonin nin saddex ragcadood tukaday afarna laga sugaxay oo ragcadi u laaban tahay oo salaaddii halkaa kaga baxay miyuu nebigu dhihi lahaa ha ku noqonin mise wuxuu dhihi lahaa ragcadda ku laaban la imow lanna ninkii salaadiisa haleeyasoo nabigu ma dhihin irjic fasalli fainaka lam tusalli sooma dhihin ku noqo salaaddu ku yii ninkaa musii'i salaatii ogow ragcad dhan kama tegina laakiin duma'niinadiibu halaynaya sooma nin ragcad dhan ka tegey inuu nebigu ku gaabsado oon zaadaka allahu xirsan walaa tacud waa waxaan dhici karin sidaas daraaddeed uma noqonayso laa tacud uma noqonayso ragcaddii aada xisaabsateed rukuucda ku soo gaadhay xisaabsigeeda ha u noqonin kuuma jirtee hadalku uma dhacayo taana meel saar oo sida daahirka ah ragcaddaasi way xisaabsan tahay waana ra'yuljamaahiir waana sida uu soo naqlinayo ibnu taymiya qoladaasoo ijmac bay soo naqlinayaan haddaad rukuucda ku soo gaadha imaamkaagoo rukuucsan ragcadda way kuu xisaabsan tahay wahuwa sawaab saasaa daliilaan xoogle waxaa ku jira ra'yi aan tabar badnayn oo odhanaya ragcadda aada rukuucdeeda ku soo gaadhay dib baad ka soo celinaysaa ra'yigaasi ma xoog badna saas taano uma noqonayso qodobka saddexaad inoo soo hadhay kee buu noqday marka ya salaaddii uu safka intuusan soo gaarin xidhay iyo isaga oo rukuucsan oo safka uu soo galay taasi ma gelaysaa nahyiga laa tacud mise ma gelayso halkaa weeye meesha ta'amulka iyo ufiirsiga badan u baa khilaafka badanna u geli doono halkaa iyadaa ayb ayadaa markaynu u nimaadno axaadiista nabigana sal lay waslam ee kale soo aroortay dib ugu noqonno sida raajixi xooga badani waxa weyaan ayaduna ma gelayso oo laa tacud nahyiga ma soo gelayse way bannaan tahay in intaad salaadii intaad adoo ku soo dhow lagaa rukuucay meeshaada intaad ku xidhato ood rukuucdo adoo rukuucsan inaad soo socoto safka soo gasho ayadana way bannaan tahay oo nahyigu uma noqonayo sida raajixa maxaynu ku rajaxnay waay waxaynu ku rajaxnay aaaar iyo axaadii kale oo waxaa ka mid a ah, khilaafkeeda badan su-aasheeduna waa badanta wax yar marka aynu yaro xaqiijino waxaa ka mid a ah xadii cabdulaahi ibni zubayr laga warinayo cataa ibni rabaax baa wuxuu leeyahay waxaan maqlay cabdulaahi ibni zubayr oo mimbarka saaran oo dadka u khudbaynayo la hadlayoo leh idaa dakhala axadukum almasjida war midkiin hadduu masaajidka soo galo wannaasu rukuucun iyadoo dadkii rukuucsan yihiin falyarkac xiina yadkhulu markuu soo galo masaajidka ha rukuuco uma liyadubba raakican xataa yadkhula fi safi kadibna ha soo socdo isagoo rukuucsan ilaa uu safka soo galo faina dalika sunna buui taasaa sunno ah saxaabigu markuu yidhaahdo taasaa sunno ah bimacnaa waa xadiid marfuuca ah. waa xaadiista loo yaqaano marfuucun xukman la yidhahdo soma cabdulahi bni zubayr xadiikiisa waxaa soo saaray dabaraani fi lwsat xaakim iyo bayhaqi xaakimna wuxuu leeyahy waa saxiixun calaa shari bukhaari wa muslim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina sidoo kale waa ku waafaqay haytamina wuxuu yidhi rijaaluhu rijaalu saxiix xadiidka cabdullahi zubayr marka waa sugan yahay soma hadduu xadiidku ku sugan yahay marka nebigu inuu yidhi safka markaad ku dhowdahay haddaad ka baqdo inuu imaamku kaa hortoos soo rukuuco adoo rukuucsan safka soo gal hadduuba nebigu jideeyey saxaabiga ha ku noqonin miyuu dhihi ilan isagaaba jideeyey soma waxaa xoojinaya arintaa iyada cabdulaahi bnu zubayr calaa malain min asaxaabu kaga khudbeeyey saxaabo dhan oo meesha fadhida ayuu hadalkaa u jeediyey wax ku caaridayna lama helin waxaa sii xoojinaya saxaabo fara badan oo kalena waa ka sugan yahay oo waxaa ka mid a ah saxaabada uu ka sugan yahay maalan cabdulahi bn mascuud cabdulahi bn mascuud sida abaraani cabdirazaq ibn abi shayba iyo taxaawi ay soo saareen bayhaqi sidoo kale bisanadin saxiix waxaa sugan cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu masaajidku soo galay wuxuu leeyahay zayd bn wahab cabdulahi bn mascuud baan raacay buui gurigiisaan ka raacay ilaa masaajidka falama tawasana almasjida masaajidka bartankiisa markaan marayno ayuu rakca alimaamu imaamkii rukuucay iyagina masaajidka dhexdiisa soo socda fakabara cabdullaahi wa rakaca wa rakactu macahu cabdullaahi meeshiibuu ku takbiirsaday wuu rukuucay anna sheekhaygibuu ahay waan raacay buui uma mashaynaa raakiciina xata intahayna ila asaf annagoo rukuucsan baan labadanadiiba soconnay ilaa aan safka ka soo gaadhnay ayib xiina rafaca alimaamu imaamkii markuu rukuucda ka toosay baan safka soo gaadhnay madaxyadooda marka daskoo tuseen falama qada alimaamu asalaata imaamku markuu salaadii dhameeyey qumtu wa ana araa annii lam udrik waan istaagay anigooy markaa ila tahay inaanan ragcadda soo gaadhin oo weli rukuucdii aan imaamka ku soo gaadhay ragcaddeedii inayna ii xisaabsanayn anigoo isleh oo dib kala imow isleh baan markaa istaagay buui faahada cabdulaahi biyadii waajlasanii buui cabdulahi bn mascuud baa intuu gacanta iqabtay buu fadhiisiiyey fadhiiso kadibna wuxuu igu yidhi qad adragta inaka qad adragta ragcaddan waad soo haleeshay waadna gaadhay waana kuu xisaabsan tahay fadhiisa buu yidhi xadiikaasina cabdulahi mascuud buu ka sugan yahay bisanadin saxiix mid kaleetana wuxuu ka sugan yahay zayd ibnu haabit oo isagana abu umaama wuxuu ka warinaya wuxuu leeya waxaan arkay zayd ibnu haabit oo masaajidka soo galay imaamka oo rukuucsan markaasuu rukuucay markuu rukuucay kadibna uma dabba wahuwa raakicun wuu socday isagoo rukuucsan xataa wasala asafa ilaa uu safka gaadhay xadiikaasina bayhaqi baa soo saaray bisanadin saxiix kadalika imaamu malik bimuwaaihi bisanadin saxiix isaguna waa ahar zayd ibnu haabit ka sugan abubakr sidiiq radi allahu canhu baa isagana laga wariya laakiin sanadka dacfi baa ku jira waxaa isagana laga wariya abubakra abubakraha nufayc ibnu xaarikan xadiidkan warinaya laa tacud qisadeeda ninka warinaya laftiisana waa laga wariya oo wuxuu xadiidkiisu ku sugan yahay nin la yidhaahdo cali ibni xujrin ayaa soo saaray oo shekh albani aleh raxmatullah saxiixada mujaladka labaad sabxada sagaal boqol labaatan iyo lix meesha la yidhaahdo istidraag meesha la yidhahdo macnaha eh, mulxaqaadka dambe ayuu ku keenay xadiidka abu bakr wuxuu leeyahy aarkiisu anahu kaana yakhruju min beyti fayajidu nnaasa qad rakacuu abu gurigiisuu ka soo bixi jiray markaasuu dadka soo gaari jiray iyadoo la rukuucsanya fayarkacu macahum kadibna wuu la rukuuci jiray kadibna wuu soo socon jiray ilaa uu safka soo galo ragcaddaana wuu xisaasan jiray ayadana bisanadin saxiix bay ku sugan yahay imise saxaabaa baan haynaa marka xadiis marfuucana waan haynaa ilaa saddex afar saxaabina way ka sugan tahay oo min kibaari saxaaba ka mida soma ayb masaladaasi maadaama ay adiladaa leedahay marka zaadaka allahu xirsan walaa tacud uma noqonayso rukuucdu soo rukuucay safka ka hor iyo socodkuu soo socday safka rukuuc ku soo galay uma noqonayso laa tacud ee inay mashruuc tahay bay nusuusta kale faa'iidaynaysaa laa tacud hal meel basayna u noqon marka warka soo uruuriye laa tacud waxay u noqonoo keliya orodkuu soo orday iyo neeftuurkuu salaada kusoo galay saasayna axaadiis kale faaidahysa sidaana waxaa marayoo ku fasiray alimaamu shaafici sida imaamulbayhaqi uu ku keenay sunankiisa shaafici baa sidaa ku fasiray adiga warka soo ururiya masalada laa tacud ah lagama faa'iidaysanayo in macnaha waxa weeyaan yani ayna ragcaddu xisaabsanayn ragcaddu inay xisaabsan tahay waxaa qaba ragcaddu inay xisaabsan tahay waxaa qaba jamaahiiru ahlilcilmi baa qaba qaarna ijmacba bay soo guurinayaan ragcadda rukuucdeeda aad imaamka kusoo gaadhay way ku xisaabsanta amaa inaad imaamka intaadan safka soo gaadhin rukuuci karto adoo rukuucsanna safka soo geli karto a'imaa qabta saxaabadaasaa qaba taabiciin baa qaba imaam axmed baa qaba zuhri iyo awsaaci baa qaba inkastoo yidhaahdeen safka markuu ku soo dhowaado ha sameeyo isagoo ka fog maya iyagu tafsiirkaasa gelida marka aimadii salafka saxaabo iyo taabiciin iyo keyrkood baa qaba masalada nusuustaana weyleeda xadiis baa jira marka aynu ku khatino abu hureyre laga warinayo oo odhanaya idaa ataa axadukum asalaata midkiin hadduu salaada yimaado falaa yarkac duuna asafi safka sokodiisa yuusan rukuucin xataa ya'huda makaanahu min asaf ilaa uu safka meeshii uu ku lahaa ka gaadho safka galo yuusan rukuucin buu leeya xadidka abu hureyra xadiidkaasi axaawi baa soo saaray fii sharxi macaani alaaaar sidoo kaleeto ibnu mundirna awsaq uu kusoo saaray xadiikaasi ibni xajar wuu taxsiininaya axaadiistan soo marnay buuna khilaafsan yahay laakiin asawaab waxa weeye xadiidku rafcigiisa iyo waqfigiisana waa laysku khilaafsan yahay cillo khafiya oo qarsoonoo dacfigiisa keenaysana way ku jirtaa oon u muuqanin ibnu xajar haddaad u baahan tihiin tafaasiishaasoo dhan waxaad u laaban karaysaan kutubta asilsila daciifa mujaladka labaad aar boqoiyo sideed asilsila saxiixa mujaladka waxaan dhihi lahaa xadiidka raqamkiisa ilaa isdiraaga sheekha sidoo kaleeto mujaladka labaad taqriiban isdiraaga toddobaad ama mujaladka labaad sidaasuu ku tafsiilinaya ibnu mundir sidoo kaleeto aad buu uga hadlaya masalada marka meelahaasaad uu noqon kartaan khulaasadeeduna waxa weeye imaamkaaga haddaad rukuucda kusoo gaadha ragcadda way ku xisaabsan tahay haddii aad intaadan soo gaadhin safka aad rukuucdood ku soo gasho adoo rukuucsanna waa sax oo iyadana way sugan tahay daliil ahaanna way sugan tahay aimana way qabaan hada wabilahi towfiq wsal allahuma slam cala nabiyina mxamedi wcala ali sabi wslm